بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo jirnay baab اmaraasil baab اqwl fi اmaraasil baan ku dhex istaagnay wuxuuna yihi fasl wain kaana min maraasil سacيid بn musayib faqad qaala الshaaficiyu saciid musayb musayib iyo musayib laba mid la yihah waan soo marnay aabiis de musayib saciid aabiis musayib waa saxaabigu warinahayey nebi maxamed calayh الsalaaةu wasalaam adeerkiis abu aalib markay geeridu ku soo xaadirtay kelimatu tawxiid inuu bandhigay oo yidhi yaa cami qul laa ilaaha ila اllah kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kabacdina maxaa lh shayaaiintii iyo madaxyawooyinta qureysheed ay dhinacyada ka istaagoon leheen atarqab can milata eh, cabdilmualib ayb kitaabkaas shekh maxamed cabdiwahaab xadiiskaas shekh maxamed cabdiwahaab iyo culamaa wahaabiye waxaa weeye waa ku farayaraysteen si fiican jazahum allahu khayr kelimatu tawxiid muhimadda ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay ahlu suuq inaad la xaadirto ood la sheekaysato ood ka ag dhowaato lanno odagaas waxay u diideen inuu kelimatu tawxiid ku dhawaaqo weliba waxay riwaayadka qaar sheegaya taariikhigu nabigu alay sl slam wuxuu damcay adeerkiis meel u dhow ila waa walad waalidkiina waa sakaraad meel u dhow oo ka taaban karo gacanta ka saari karo oo ku ooyi karo oo wax u dhow inuu maxaa la yihahda galo odayaashii baa yidhi soo celiyo soo dhawaana meel fog xagga haka qayliya wiilka suusan odaga meel u u fadhiisan oo meel fog uga qayliyo odayaasha isku soo waxeeya aagga odog wiilku xagga haka yihahda aabbow laa ilaaha haka yihahda lakiin hadduu soo ag fariisan lahaa oo dhunkan lahaa oo gacanta saari lahaa inuu ku dhawaaq laga yaabo ahlushark waa noocaas wey ahlushar nasal lah salaam ilahi subxana wa kama galan wain kaana min maraasiil saciid musayib hadduu yahay faqad qaala waa yiri wey shaafici radia allahu canhu wuxuu yiri raximah in la yihahdo weeye irsaaluhu irsaalu saciid waxaa weeye cindana annaga agtanada xasanun waa wanaagsan yahay xadiisun xasan Ah, xadiisun xasan weeye xadiis xujaysanayo ayuu dee markaas noqonaya wey cindana xasan markii la yihahdo waa wanaagsan yahay waana xujo waana lagu kala baxahayaa wey saas wey marka kelimadda uu yihi imaamu shaafici oo ah eh, irsaaluhu eh, xadiiska uu irsaaliyey oo usan dee saxaabigii sheegin xasanun uu yihi baa waxaa isku maandhaafay asxaabu shaafici maxaa laga wadaa xasan ma la dugsanayaa ma la weeshanayaaba mise waa xujo waa lagu kala baxay wuxuu la mid yahay musnadkii oo kale taasa hadda laga hadlayo fa min asxaabina waxaa ka mida weeye man qaala saciid muuse eh, mahadhadiisu waxa warkiisa markii la aruuriyo xadiistiisu iyo maraasiishiisu aad bay u xoog badan tahay sheekuna waa sheegi doonaa waxun si gooniya cillo loogu arkay iyo moogiye waxaa wey maraasiishu maraasiil igu soo orda ma aha aad bay u xoog badan tahay saxiixayna u badan tahay un sheekhu sheegi doonaa fa min asxaabina waxaa ka mida man qaala yidhi maraasiiluhu maraasiilu eh, saciid xujatun weeye waa xujo waa lagu kala baxaya liannahaa ayadu tutubicat waa la raacraacay weeye fawujidad waa la helay kullahaa dhammaanteed masaanida masaanid inay tahay oo tiirsan tahay oo xiriirto ayaa la iska gaabsan jiray sodonkiis iyo saxaabo kaleba inuu ka warin jiray iskana gaabsan jiray uu dhihi jiray qaala rasuululahi baa la helay wey sodonkiis hadda abu hurera soo sheegay marka liannahaa tutubicat annaga hadda saana noo qoran riwaayadan laakiin waxaa ku qoran xalay nusakdan nusadan waxaa noo qoran tutubicat taada de waa in la godo tatabactu ma ohan kartid oo tatabactu haddaad tirahda sheekhay noqonaysa alaysa kadalik sheekhuna hawshaa ma samayn istiqraaga iyo tatabac sheekhu ma leh marka waa inaad guddo oo tiraahdo tutubicat waa la raacraacay yaa raacraacay muxadisiin baa raacraacay oo hawshaas fawujidad markaasaa la heli kullahaa masaanida inay tahay marka riwaayadka nusakh kale laakiin waxaa ku qoran waraqaadkana ku qornayd futishad waa xustaan baan malaynaya waraqaadka waxaa ku qoran futishad kanna waxaa ku qoran nusakha kale futishad baa ku qoran marka kitabka nuskiisa kala duwan hadaad aragtaan waa in maaa kitaab hadduu kitaab waaa mushkilada kitaabkan hadda haleeshay waxaa ka mida ah, e, culamaau shaaficiya kitaabkan ma aysan khidmaynin kitaabka in la akriyo shuruux laga bixiyo oo la wado oo la wado oo la wado laysu dhiibay ahayd s hadda waraqaadka o kale wad aragtay wey waa bad wey bad iska dhaaf shaaficiya maalikiya sharax ugu fiican maalikiya iskale waraqaadka axsan sharax culamaulmaalikiya iskale shariif baa iskale marka inkastoo haraan de haran kabiirka laftiisu fiican ya shaafici lakin kaasaa ka xoog badan markaad fiiriso warqaan kaasaa ka xoog badan oo ka waasacsan si kasta ahaatee kitaabkan marka in nusakhu iskhilaafana waxaysan waxaa keenaysa kitaabku khidmo fiican mahelo khidmo fiican oo loo khidmeeyo ma helo marka maraasiishiisu waa xujatu waa diin waa lagu kala baxayaa waa adilo wey lannaha iyada tutubicad waa la raacraaca wey futisha waa la fatasho waa la baaray wey fawujidad waa la helay maraasiishii kulahaa dhammaanteed weeye masaaniida inay xiriirto oo musnad tahay ayaa logolo soddonkiisa keyrkii maaa la yihahdaa ka irsaaliyow oo minhum waxaa ka mid a ah, man baa ka mida ah culamada shaaficiyadii asxaabta ka mida ah, qaala yidhi hiya maraasiishu ka hayrihaa iyada kayrkeed maraasiisha kale lamid tahay wax ay kaga duwan tahay maraasiil xasan iyo maraasiil suhri iyo maraasiil kada waxay kaga duwan tahay ma jirtayne hiya maraasiishan kaleet meeshaad igta unbaad igi wey wadaada saasiina waa jiraan maxaa marka maaa layiaa hadalkii shaafici marka uu yidhi waifsaalu cindana xasan xageed geynaysaan wey qoladan warkaasa ku imaanaya qoladan warkaasa ku imaanaya ciladaasaa ku marka way ka jawaabayan waxay waa inama istaxsanaha wuxuu u wanaagsado u jeclaystay oo u hagaagsaday shaaficiyu radi allahu canhu istinaasan weheshi wey istinaasan biha in la weheshado oo markii maxaa la yidhaahdaa maraasiil kale ay timaada iyo lagu xoojiyo oo haddii mursalkan mursalkaloo la macnaha uu yimaado iyo lagu xoojiyo wheshi maxaa la yihahda hawlahaasa loo waxeeyo wey laakiin sida xadii eh, musnad ah oo xuja oo garab loogu kala bixi mahayay dheheen wainama istaxsanaa shaaficiyu istinaasan wey wehesh wey biha ayada maxaa layla weheshanaya ilaa annaha xujatan inay xujo tahay ma aha xujo iyo daliil musnada inay tahay xadiis musnada maya warkaasay nimankaa dheheen wey warkaasay nimankaa dheheen marka taa horaa laakiin loo badan yahay midda hore warka hore sheekuna hormariyey imaamka hormariyey oo ahaa maraasilu xujatu taasaa loo badan yahay haddii dee mursalka eh, ruwaadda ku jirta dacfi hadduu ku jiro taas waa meesheeda laakiin haddii sanadku saxiix kuu noqdo saasaa maxaa la yihah taasaa loo badan yahay wey taasaa loo badan yahay ama idaa qaala haduu yiraahdo taa marka eh, wuu ka gudbay ninka la yihah saciid ibn musayib warkiisa wuu ka gudbay wy faama idaa qaala hadda wuxuu maxaa la yihaahdaa eh, u gudbahayaa siiqo kale oo ku timaada axaadiisa oo ah abaranii iqatun maa waa loo yaha twiiq biibhaam muala adiiska waa lagu yirahdo maa tawsiiqu bilibhaam oo maxay tahay cid baad goynaysaa waxaad leedahay iqatu nin aan lagu kalsoon yahay baa ii warramay hadda adaa ku kalsoona annaga haddaad noo sheegto waxaa lala yaabaa he hamayne inaan cayrsan lahayn haddaad ku kalsoon lakin annaguna kalsoon baa laga yaaba soo maa fa ama idaa qaala akhbaranii iqatun baa ii warramay nimaan ku kalsoonay can izuhriy buuna iiga warramay maxamed ibnu muslim buu iiga warramay fahuwa kalmursali maxaa la yihahda waa xadiis mursalo ah, hadduu ku yihahda iqatun baa ii warramay can zuhriyi buu iga warramay zuhrina kabacdi he dee wa waa isnaadiyey wu laakiin maxaa la yidha xadiiskii suuriya isaga intuu dhexaysa buguy wuxuu leeya ninaan ku kalsoonahay ammaanadiisa yaa ii warramay ayib fahuwa kalmursal wey maxaa dhacay oo loo diida mursalka caadiga la soco la xujaysan maayo buu kuwataa inuu ku yihahdo mursalka inaan la xujaysanayna muslim iyo intii ka dambaysay buu aad u intishaaray oo xoogaystay wy meelaha mursalka inaan la xujaysan ka intishaaray imaamu muslim baa ka mid amaa qabla imaamu muslim ibnu xajaaj maxaa la yihaahdaa isha abuxasan qushayr waxa uu intii ka horeysay mursalka waataan soo marnay maalik iyo maxaa la yihahdaa abu xaniifa iyo ragga inay xujaysanayaan oy diin ka dhigteen saa loogu kala bixi jira waan soo marnayo marka markii dambe intii maxaa la yihahdaa jamaahiirtu jumhuurtu ay mareen oo loo batay waayihii dambe ayay maxaa la yihahdaa qolada eh, mutaqafiliinta oo wax aad badan ka warqabay waxay ku leeyihin waa ijmaac wey mursalku inuu baail iyo in la xujaysana waa ijmac bay ku leeyihin ayuu ijmac ada hada ayib ijmac maalig iyo ay abu xaniifiya ka maqan yihiin hagaawi ijmacaas muxuu yahay ayuu ijmacaada ana maxaa dhahay wuxuu u sheegay shiraasi lianna iqata buu yahay lianna iqata qofka iqada naloo majhuuliyey majhuulun cindana annaga kale majhuul wey ma garanayno laa yucraf ninka asaga waa majhuulul cayn marka wey cayntiisa ma garanayno kuma waa ina ayo yuu yahay waa muxuu yahay muxuu aaminsan yahay cilmigiisu waa xaaladiisu waa say fahuwa majhuulun wey لأن ثقة majhuul cindana anaga agtanada majhuul cayn wey ninka asaga nin la garanaya mah fahuwa wuxuu la macno yahay bimanزilati man qof darajadiisu joogaa weeye lam yadkurhu uusan sheegin aslan gebi ahaanba inuusan qofba sheegin oo yihaahdo qof aan zuhri la kulmin uu yihaahdo maxaa la yihaahdaa can zuhri uu yihaahdo zuhriya isagana boqol sano udhaxaysa iyo konton sano iyo afartan sano udhaxaysa oysan shuql isku lahayn bay la macno tahay hadduu yidha xadaanii maxaa la iqatan can zuhriy iyo hadduu iqada meesha ka gooyo waa isku mid oo qof aan la sheegin buu ku yidhi lanna qofki lama garanayo wa amaa khabaru cancanat hadda cancan u gudba in la cancaneeyo oo la yihahda can suhriya can abu hurayrata can maalik can cabdullah can bu hadda u gudba wey wa amaa khabaru cancanat soo maaha camaraasiishana waa inii soo sheegay kitaabkii waman uxila calaa maliyin falyaxtal inshala waa inii soo sheegay kitabka maa la yihahdaa jaamic marasiil soo sheeg inshala jaamic marasiil may jaamic taxsiil jaamic taxsiil fi axkaam marasiil calaa maxaa la yihahdaa looga hadlayo maraasiis waa inii soo sheegay jaamic taxsiil fi axkaam marasiil xaafid calaa shaafic waa inii soo sheegay wadaadkii de iska lahaa almajmuuc muhadab fi qawaacid madhab shaaficiga ahaa garanaysaan wey ninka odagaa nin culus wey oo iska lahaa kitaabkii kaleo maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa taxqiiq اlmuraad fi ana nahya yaqtadii alfasaad wuxuu kaloo iska lahaa kitab kale asna aan soo sheegay markaan cumuumkii khusuus ku jirnay talqiiq اlfuhuum fi اlcumuum wاlkhusuus isna asagaa iskale wey kutub wuxuu leeyahy ajzaa tacaarud bayna alafcaal walaqwaal isagana waa leeyahy ajzaa usuul wuxuu leeyahy laa mathiila laha buu leeyahy sheekhu tayib tascan iyo xadiis intaba wa ama wa cancanati soomaha kama qaala siduu yiri weeye kama qaala kama qaala hadduu yidhaahdo ama khabaru cancana khabarkii la cancaneeyey kama idaa qaala hadduu yidhaahdo akhbaranaa maalikun can zuhriy buu nooga warramay fahuwa musnadun kama musnadun mar hadduu maalig yihahdo maxaa la yihahdaa akhbaranaa maalikun qofku hadduu ku yihahdo tusaale ardaydii maalig waxay ku dhaheen akhbarana shaafici baa tusaale ahayn shaafici waa tagsi akhbaranaa maalikun buu yidhi can zuhri buu nooga warramo fa huwa musnadun xadiiska waa xadiis la tiiriyey lanno can markaad tiraahdo canta waxaa dhici karta xaggiisa weeye laakiin inaadan la kulmin inaadan la kulmin maxaa la yihahdaa an markaad tiraado sidoo kale wey ana fulaanan qaala ama ana fulana dakra markaa tira antu iyo cantu iyo eh, xadiiska dee muanan baa laha midka anta lagu bilaaba maxaa la yihahdaa muanan midka canta lagu bilaaba maaa laha mucancan saas waxu kala duwan yihin fahuwa musnad wey marka kaas waa xadiis xiriiro oo tiirsan wey wa min annaasi culammada waxaa ka mida man baa ka mida qaala yihi xukmu xukmu mursal wey mursal wey dhaha xadiiska asaga mar haddii cancana aad meeshay keento can tiraahdo waa mursal wey markaana war saxiixa maha war baatila wey wa haadaa khaطa'un buu yihi sheekhu waa runtiis marka war khaa bu hada khaطau maxaa dhacay lianna daahira sida daahirka aho muuqata haddaan tadliis iyo cilo kale iyo wax kale ceeb kaleo la yaqaano ama soo baxda aysan jirinin annahu samaacun weeye waa in la maqlay xadiiska can zuhriya laga maqlay weeye uhri waa in xadiiska mamed muslim in laga wariyo wey wain kaana bilafdi ah, cancanati lafdi cancanaba ha ahaadee xadiisku waa in laga maqlay ciddaas laga cancaneeyey laakiin ninkan wax mucancan cancaneeye hadduu yahay nin tadliis lagu yaqaano wax inuu isdabari mariya lagu yaqaano kaa waa laga istaagaya ilaa uu caddeeyo tasriix la yimaado ama xadiiska riwaayaad kale lagu helo waxba laga istaagayaa fawajaba waxaa waajibtay buu yiri sheekhu an yuqbala in la aqbalo oo lagu camal falo oo lagu dhaqmo diin laga dhigto warkiisu waa nabi yariyahay mucancan sida sheekhu uu sheegay waa ka soconayna fasl وأmا إذا قال أخبرني cمرو بن شعyب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن جدي الأعلى فيكون مسندا فلا يحتج به لأنه يحتمل الإرسال والإسناد فلا يجوز إثباته بالشك إلا أن يثبت أنه لا يروي, لا يروي إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به أما إذا قال haduu yihahdo raawi baa wuxuu yihi wadaad baa أخبرني waxaa ii waramay cمر بن شعyب cمر بن شعyب ibnu maxamed ibnu cabdilaahi ibnu camr ibnu caas asahmi alqurashi wey hawshaas isu daba joogta alhow gaawa aad garanaysa camr ibnu caas iyo maaa cabdullahi ibn camr cabaadilay ku jiro dee xadiis badan lahaa iyo raggaanay raggaan ninkaasi ku abtirsadaan raggaasi ku saxaabigaasi ku abtirsadaan iyo aabihiis oo garanaysa reer sahmi maxaa la yihahdaa mooyinta wuxuu yidhi marka hadduu yidhi akhbaranii camr waa ii warramay ibnu shucayb baa ii warramay can abiihi buu iiga warramay oo shucayba ah. can abiihi damiirka ayaad u celaysaa camr baad u celinaysaa wy lanna maxaa la yihaha damiiru yarjicu he akrilmadkuur wey qaacidada waa saa in lagu socdo haddii wax ka bedelan la helahaa asalku laakin waa saas can abiihi can jadihi buu ka waramahaya can jadihi damiirka ayaa loo celin way marka meesha laysku hayo can jadihi damiirka waxaa loo celinaya shucayb can jadihi ay jadi shucayb ila shucayb waa ibnu maxamed ibnu cabdilaah ibnu camr ibnu caas wey marka jadkiisii oo saxaabi ah hee buu xadiiska ka warinayaaw lannu aabihiis maxamed asagoo yar buu dhintay oo ilmo yar uu dhintay kabacdina awowgiis oo saxaabigii cabdulaahi ah ayaa maxaa la soo koriyo gacanta ku hayo oo safare la galo la u khidmayn jiray marka jadku kaawo marka haddaad laakiin tira can jadihi jadka haddaad u celiso camri haddaad u celiso ee jadku yuu noqonayaa maxamed buu noqonayaa oo shacayb aabihiis warka ma wada soconaa warka ma wada soconaa damiirka meeshii loo celinahay marka can jaddi in la yihah jadka shucayb in loo celiyo wy sababtu maxay tahay lannahu he aqrabu aqrabmadkuuru aqrabulmadkuuru marka isagu laba jad unbuu yeelan kara oo laba saxaabi oo cabdullaahi iyo camr ah marka camri inuusan ka maqan oo maxaa la yidhaahdaa abkowgiisa inuusan waxba ka maqal waxaa wey iyadu taas waa mutafaq wey xagga loo tuurayo can nabiyi sal la ala sl nabigi ilahay fayaxtamilu markaas nebigi ilahay markaa ka wariye wey jadku dee marka fayaxtamilu wuxuu ixtimaalahaya an yakuuna inuu ahaado daalika khabarkaas iyo warkaasu oo jadka la yiri can iljadi اdnaa jadkii dhowaa inuu noqdaa dhici karto jadka soke oo dhow oo waa kee waa muxamed hadda la soco damiirkana markaas waaad u elisay waaad u elisay camr baad u elisay markaas camr baad u celisay wa huwa maxamed ibn cabdullaahi ibn camr way sooma jeedi jadka adniga lagu sheegaayo waa muxamed muxamedna wuxuu awow u yahay camr ile waa shucayb aabbihii soo ma ah aabbihii shucayb kii dhalay oo maxameda ah marka ugu noqonaya fayakuunu markaas wuxuu ahaanaya xadiisku mursalan buu ahaanaya khabarku khabar mursal u ahaanaya see mursal ku yah lianno maxamed oo camri awowgiisa hee nebi maxamed lama kulmin waxaa u dhaxeeya cabdullaahi iyo camri odaygii weynaayaa ba udhaxeeyo nabi maxamed isku da'yihii ba udheeey iska agdhowmi ba udheeey lou kala marka mursal buu noqonaya wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagala ama yuxtamalu waxaa la ixtimaalsan karaa yaxtamilu haddaysan xarakaysan labadaba waa dhihi karaa yaxtamilu yuxtamalu iyo yuxtamalu waxaa la ixtimaalsan karaa way ama yaxtamilu wuxuu ixtimaala an yakuuna inuu ahaado can jadihi alaclaa jadkiisa sare jadka sare inuu ahaado ayib jadki sare marka muxuu noqonayaa cabdullaahi buu noqonaya jadki sare cabdullahi buu markaa noqonayaa fayakuuna marka uu ahaanaya musnadan muxuu noqonaya muslim mid tiirsada xidhiiro buu noqonaya ilaa cabdullaahi ibna camr ibna caas waa min alcabaadila min almuksiriin wey ah, nebiga wax alla wax arku ka qori jir markaas odayaal quraysh waxay ku dheheen fatxumaka meelahaas miyay ahayd iyo waxay ku dheheen war nebigu waxa waa bashar mar buu xanaaqsan yahay mar bay xaalusit wax walbaa ka qorna u kaadi nebigaa maqlay markaasuu yidhi uktub buu yidhi huwa aladii laa ilaaha ilaa huwa laa yakhruju hada ilaa xaqun qor buu marka ninka noocaaso dadaal kalaa ayuu cabdulahi aw cabdulahi ayuu aabihiisna hadda camr waad garanaysaan min duhaat alcarab baa lagu tiriya qoraysh waatay u dirtay najaashi markay saxaaba u hijroodeen raggii loo diray oo aftahankaha oo abwaankaha oo najaashi inuu jaxaabiyo saxaabada soo dhiibo soo celiyo isku day buu ahaa hadiyaadka qaaday buu ahaw mucaawiyana waa ninkii khilaafadiisii dhidibada u dhigay dhidibada ninka u dhigay dhidibada ninka u dhigay cumar waay mucaawiya ninku maxaa la yihahdo ku dowladeeye ku dowlad noqday wey odagu carab wuxuu ku jiraa raggeeda khaaska ku jiraa nin la ogyahay wey <laughs> caasir fa yakuunu markaa xadiisku mursalan buu ahaanaya day cafan e, falaa markaas falaa yuxtaju la xujaysan mahaya buu ku yidhi bihi bilkhabr la xujaysan mahaya marka maxaa dhacay liannahu yaxtamilu alirsaal walisnaad labadaas uu ixtimaala in la irsaaliyey oo maxamed xadiiska ibn cabdillahi ibn camr maxaa la yihaahdaa jadku uu yahay oo xadiisku mursilay baa dhici karta wey inuu isnaad yahay oo jadku cabdulaahi yahana waa dhici karta marka ixtimaal baa meesha ku jiro falaa yajuusu ma banaana ihbaatu ihbaat اlkhabar khabarka in lagu sugo bishaki shaki in lagu sugo meesha ixtimaal baa yaallo wey ilaa an yahbuta inuu sugnaado moogiye annahu maxaa la yihaahdaa camr ibnu shacayb weeye laa yarwi kama warinahayo ilaa can jadi aclىa jadkiisa sare oo ah cabdulahi ibn camr ibn caas asahmi alqurashi nicdaan ka warinay faxiinaidan markaa iyadaa yuxtaju bihi khabarka waa la xujaysan markaa adigu muhiimaddu waa taas weeye laakiin eh, dood badan baa saxiifadan ku jirta hadal badan baana ku jira mahadhadeed iyo gabagabeeda maxay tahay saxiifa weeye saxiifa saadiqana waa loo yaqaana saxiifa saadiqa waa loo yaqaana saxiifatu camr ibn caas waa loo yaqaana saxiifatu ali camr waa loo yaqaana magacyo badan bay leedahay muhiimaddu waxay xadiis ciiddaa ka badan baana ku xadiis aad u badan oo axkaam qayima ku sugan tahay baana ku jirta muhiimadda iyo muhanadeedus waxay tahay saxiifadan iyo riwaayadan waxaa weeye haddaan sanadka dacfi kale ku jirinin hiya xujatu cinda almuxaqiqiin walmucaliliin waa xujo weliba rag baa waxay dhaheen waxaa weye min asaxi asaniid bay ka mata adigoo yiri weye xadaanaa maaliku xadaanaa naafic can cabdulaahi ibni cumar ibn khaaab adu yir macno tahay rag baaba halkaa geeyey sheekh adiga waxaad ka hadlaysaa daciif daciif warkaas waxay dhaheen warkaa tuug xadaثna maaliku can naafic can cabdulahi bn cumar bay macno tahayde marka waa qawl weeye adugu khilaaf ha jiro warku ha badnaado aad bay war tahay wey rasaa'ilna waa laga qoray gooni rasailkuna waa laga qoray laakiin waxaa weeye xadiisteedu waa haddaan dacfi kale ku jirinin waxaa weye riwaayadan waa saxiixo wey muhareed wata wey lakin wixii kale oo xadiista saa isaga fiirin jirtay aha oo sanadka wixii camri ka dambeeya iska fiiri laakiin camr maxaa la yihah iyo shucayb waa hiqo wax dhib kama jiro saxaabiga awowguna waa saxaabiba awguna waa saxaabi wey maxamed naftiisa ka waran oo dhintay sgl waa iqo waa la towsiiqi waa iqale marka raggana waa wada iqa isdhalay way camr shacayb moxamed saddexdaas waa iqo haddee cabdullaahi iyo camrino hadde odayaasha iyagu waa saxaaba wey kuwaas ayaga loo dhawaan karo marka waa intaas weeye marka laakin wixii daraasaa gooniya kun walba goonisa hau fiiriyo baabu baabu sifati raawi waman yuqbalu khabaruhu wuxuu baab u yahay sifatu raawi raawiga sifadiisii iyo waman raawiga sifu leeya raawigu in sifadiisi iyo calaamaadkiisi iyo la garto ayaa la rabaa iyo waman duulkii yuqbalu la aqbalayo khabaruhu khabarkiisa la aqbalayo cidda khabarkiisa iyo xadiiskiisa la aqbalayo ayaa halkan looga hadlaya raawiga in laska fiiriyo laga maarmaa in ogaado laska fiiriyo waa laga maarmaa wuxuu yihi waclam waxaad ogaataa cilma alyaqiin annahu amar yeeshaanay laa yuqbalu lama aqbalayo alkhabaru khabarkii iyo xadiiskii lama aqbalahayo xataa yakuuna raawi raawi intuu ka ahaanahayo fii xaali samaaci markuu maqlayo xadiiska oo qaadanahayo ila waxaa jirta xaalaة الsamاع wa xaalaة اlأdaa baa jirta xaalataani cindana ya jamac xaalaة samاc waa marka xadiiska ad qaadanayso maql sheekha maqlayso xaadaة اlأdaa waa marka xadaثani aad lahayso o warramayso oo dad gudbinayso xaalaة samاc an yakuuna raawi inuu ahaado wey fii xaali samaac mumayizan mid wax kale soocayow mumayiska marka muxadisiintu waa isku maandhaafeen meeqa toddobo toban sideed koob iyo toban labiyo toban ninba meel buu ku dhuftay laakiin muhiimad waxay tahay mumayisku waa qofka garanahaya markii la soo ururiyey oo qof kale garanhayay dhhin markii su-aal la weydiiy su-aasha fahmaya jawaabna ka bixinayo intaa way mahadhada ugu fiican layahays waxaa la yihahdaa qofka markii su-aal la weydiiyo fahmaya su-aashaada waa yujiibu canha kana ajiibahayo hada huwa lmuyis wey ayib toddoba iyo wixii ka weynay ugu dhawo mumayis waa inuu wax kala soocaya daabidan oo wax dabinahayo daabitan inuu wax dabdinahayo inuu yahay qof wax xifdinayo oo koobayo oo garanayo uruurinayo inuu yahana waxaa weye waa lagama maarmaan weeye liannahu asagu idaa lam yakun hadduusan ahayn bihaadihi sifa sifadan ayadoon sheegnay hadduusan ahayn oo ah mumayiz daabitan hadduusan ahayn cinda samaaci markuu wax maqlahayo lam yaclam ah, lam yuclam ah lam yaclam ma ogaanayo huwa asagu raawiga maa yarwiihi wuxuu warinaya ma garanayo waxa uu warinayo noo sheegay ma garan waa nin mutalaaciba oo iska ciyaaraya oo hee masaajidka hadba marna daaqad ka booday marna derbi ka booday marna kutubta madax uga istaagayo lam yaclamayni wuxuu warinaya waxba kama garanaya ilmo caruur oo sabi ah weeye oo salaada marna ka booday marna xagga aaday lakin qof muhiisa oo garanaya oo wanaagsan inuu yahay ayaa la rabaa weye oo xishoonahay liannahu idaa lam yakun bihadihi sifa cinda samaaci markuu xadiiska maqlaya khabarka lam yaclam isagu ma ogaanayo mana garanayo mana fahmayo maa yerwihi wuxuu warinaya ma wa garanayo maxaadiis namiiba mise waa dhaanto isaga umaba kala soconaba wuxuu kana sheegay ma garanayo wain lam yakun yuusanba ahaani weeye baaligan mid qaangaara cinda samaaci markuu wax maqlahay yuusan ahaani mid qaangaara jaasa waa banaan tahay weye ah, inuu wax maqlo oo wax dhegaysto waa banaan tahay hadalkan hadda anaga laba saf bay nooga dhigeen qolada kitaabka daabacay waxay hadalka inay inta isku xidhaan oo faasilo geliyaan inay dhahaan wain lam yakun baaligan cinda samaaci bay ahayd saasay ahayd hadalka saa isugu xiran laakiin hadda laba hadaloo kala kacayo kala go-aan ayay iska dhigeen lakin hadalkan dambe inta horu la socda marka shardiguna waxaa wey qolaa waxay shardeen waxaa laga maarmaanayna qof xadiiska warinaya oo maqlaya markuu maqlayo laabudda an yakuuna baaliqan tii uu radinayo shidaas muxuuna ku yidhi wa in lam yakun yuusan ba ahaani raawigu baaliqan mid qaangaara cinda samaaci markuu xadiiskii khabarka maqlaysa yuusan ahaani qaangaare ase hadduu mar mumayis yahay daabida oo aan bannaan tahay inuu maqla jaais waa bannaan tahay ee jaais samac hadda jaaiskan waxay u noqonaysaa jaa'is samaac inuu wax maqlo oo soo raro mar hadduu mumayis yahay daabidna yahay qaangaarba yuusan ahaanine jaa'is samaac w maqalkiisu waa bannaan yahay waxna waa soo rari kara dhibna male oo min annaasi culamada waxaa kada man baa ka mid a qaala yuctabaru waa la ictibaaro waa la tixgelin an yakuuna inuu ahaado fii xaali samaaci baaliqin sooma jeedi ti lafteedu waa hadda sharcay walaa waxay dhaheen waa la ictibaarin waana shardi inuu yahay baalig weeye wuxuu ku yihi shiraasi wahada khaطأun kaas waa khaطأ wey waa gef maxaa dhacay liأna almuslimiina dadka muslimiinta kutubta qaarkood waxaa ku qoran liأna الnaasa baa ku qoran meesha hadda muslimiin ku qoran tahay kutubta qaar waxa ku qoran liأna الnaasa dadka oo dhan wey لأن المسلمiiنa mسلimiinta laga noo fiican lakin أجمعوu waxay ku iجماعeen عalى qabuuli khabarihi عalى qabuuli khabari أحdاث الصحاaبة صaxaabada kuwooda yaryarka ah لأن المسلimiiنa أجمعوا waxay ku iجمعeen ku kulmeen عalى qabuuli in la aqbalo oo la yeelo la xujaysto khabari xaadiثtii way أحdاث الصحاaبة صaxaabada kuwooda yararka أحdاث بمعنaa أحdاث weeye kuwooda siqaarka yararka ahaa wey shabaabka yararka ahaa in xadiistooda la aqbalo wey tusaale iyo walcamal in lagu camal falo bimaa xadiistii khabarkii samicuuhu ay maqleen weeye saxaabadaas yararkaa fii xaali siqari markay yararka ahaayeen wey xadiistay maqleen waa la xujaysan waa lagu camal fala lagu kala baxayaa wadaalika kii ibn cabaas cabdulahi bn cabaas wa ibn zubayrka cabdulahi bn zubayr iyo wa nucmaan ibnu bashiir weeye iyo waayrihim waayrihim nucmaan ibnu bashiir kutubta nuskha qaarkood waxaa ku qoran maxaa la yihahdo maxamuud ibnu rabiic baa ku qoran maxamuud ibnu rabiicna asagoo yar oo toddoba jir sideed jir ayuu dhintay nebigu calayh salaatu wasalaam weliba marka saxiix bukhaarigna xadiiskiisu waa ku jira hadala socdo markaasuu leey nebi maxamed guriga nigu tu noogu yimaado afar jir meelaha shan jir ah ayuu inta biyo loo keenoo la waraabiyey ayuu biyihii markuu cabay yo asagoo iga cayaarayo biyihii saas igu afuufay igu tufay biyaha qabowgoodii nebiga afkiisa ka soo baxay ee ina imka helayabu xusanaya afar jir shan jir buna aha xadiis bukhaari buna xadis ku dhex jira la socdo marka annaga tan oguma qorna waqayrin kuwaas qayrkoodii fadalla waa ku tusay weeye calaa maa qulnaahu wixaa annagu aaniro oo ah cadamu buluq cadamu shari buluq inaan la sheegnin inuu qaangaar yahay ayuu warkan saxaabadan yararkaa uu ku tusay wey cabdullahi bin cumar ba cabdullahi bin cabbaas baa ugu daaweyn oo shicbi bani haashim markii lagu jiray ayuu dhashay wey xajaة اwadaac wuxuu yihi qad qaarabtu maxaa la yihah qad naahastu he ixtiraam waatuu yihi wey labiyo toban jir kooiyo toban jir meelahaas ayaa la yihi markii nebigu dhimanahay hay cabdullahi bin zubayrna kawasi yarba markiis hooyada iyadoo uur lay soo hijrootay markaas maxaa la yihah ku dhashay magaalada madiino isagoo markaa isagoo toban jir ah ayuuba nebigu maxaa la yidhaha geeriyooday wey ninka la yidhaahdo eh, nucmaan ibnu bashiir cabdullahi ibnu rawaxa abtu ah ninkii maxaa la mugti ku shayday ba abtu ah walaashiisa dhashay asaguna waxaa weeye ansaar cunugu ugu horreeyey oo u dhashay buu ahaa yahuud baa waxay ku dhaheen ansaar markuu nebigu soo hijirooday islaamo inay dhali mahayaan nin bacaw ah inay yimidoo tulkii ka soo cararay oo caasi ah marka haddii caasi baad soo dhoweysay nin caasi soo dh beled caasi lagu soo dhoweeyaana khayr ka dhici maayo hadda kutubtayna ku hayaana la soco towraad waa cindahum tawraat la soco sheekh haadaa waxaa weeye la soco wadaadada annaga mogta mushkiladan ugu dhacda waxaa ka mid a markaan geel u haysta adna goray u haystaa ma maqasho annaga markii laga sheekeeyey culamaaulyahuud iyo nasaara iyo xaqa say u qariyeen ha culamaaulyahuud baa xaqa qarin jiray baadna haystaa war culamaaulmuslimiin kuwa badan kuwa culamaau soomaaliya kuwa ka mid a xaqa in qarinayna jiraan maogta hooyadaa ku weyday mala socota hawsha ayada weligaa qalbigaaga maku soo dhacda culamaaulyahuud xaqay qariyeen markii lagu yidhaahdo kuwa annaga agteena jooga milahum waa bashar kuwaas wii ku xirnaa ka badan baa ku xihan danay leeyihiin qabyaalad iyo siyaasad ilaa qolo soomaaliyed ay dheen wadaada qabiil soomaaliyeed hadda sheegi mayo ay dheen wadaad reer hebel qaalin baa maxaa la yidhaahdaa qiilkiisa ay dheen qaalin baa ku fil haddii waxay dheen xoogaa la siiyo saa rabta kugu fadwoonaya laakiin hadda sheegi maayaan la cayrsane waa isaga haraya lakin meela qaar baan ku sheegi doona halwey marka haddiiba qabiilo dhan oo soomaaliyeed leeyahay wadaadkooda ceesaan baa ku filan oo xaggu kugu dhigahaya an hawsha iska ilaali sheekh aqaldami wey wax kastoo laga helay buu yiri ninka sufyaan thawri miya mise ninka la yiraahdo eh, eh, sufyaan ibnu cuyayna wixii wax kastoo wadaadada yahuud laga helay annaga wadaadadanada muslimiinta ka badan baa laga helayaa wey intabi wey ah, intabi imaan dawid waxaan dhegeystay bilmunaasaba bilmunaasaba waa heer socotaa inaan sheego ninka le xasan daahir aways wuxuu yidhi markii maxamed siyaad barre uu joogay yaa maxaa le sheekh maxamed maxaa la yidhaahdaa macallin oo tafsiirka iraadi musha ka akriya yay wadaadada xamanahayaan bay soomaliya waxay leeyihiin waa nin mareexaan oo maxamed saad barre nin culamo ugu dhigahaya wadaadaan isku qoysnayba waxaa inuu ma laga yaabaa nin sheekha oo ina adeerkiisa madaxweyne iyo boqor yahay ninki ugu fiicna inuu ma laga yaaba ma dhegaysateen kaliibka asaga an ma dhegaysan midna dhegaysan deebaanaad ugu noqotaan war ma laga yaabaa inuu sheekh maxamed macalin inuu yahay maxamed saad barre ina adeerkiis oo ninkii sheekha ugu fiicna inuu yahay ma laga yaaba oo annagu haddii hadda in adeerkeen uu noqdo madaxweyne waxaan dhigna la yaabo ilaahay maqaadiirta anagoo nool baa maxaa sidaa dormeesh ka baxay shamaxamed cali meesh ka baxayo eh, maxaa la yidhahdaa ii sheeg shekhaan shaah cabdullahi shekhaan shaah cabdullahi shamaxamed cali yaan dhihna shekhaan shaah cabdullahi shekhaan shaah cabdullahi hawsha ii saxa shekhaan shaah cabdullahi ayib markuu baxay maxamed sidaa dormeeshka dowladdii burburtay iyo kuwii qaqablayaalka ahaa yaanu kala cararnay bi annagii oo qoyskanaga nin wala qoyskiisa qaqablihiisa oo madaxweynahayn hadda iyo wixii mid wala u qiilbaaray oo bixiyey ma fiirsan sheekh hawsha deg ragga cadaaladii runta wax ka sheego ku sheego runta alla in wax laga sheego runta in wax laga sheego raggii haystay sheekhadan sheekh cabdullaahi olaam xasan burin adeerna wax ugu qalloocinayo tafsiirka waxay u qilbaadeen xaaraan kunaaxiyadii iyo qablayaalkii markaasi waxay dhaheen waa amiirulmu'miniin lagamana bixi karo agtiisa raggii aan magacyadooda xajalada ku duubay waa wada xusuusta hadeer lakin waxba ka sheegi maayo day bis abu hureera lagu qabta almuhim waad garateen mar haddaa abu hureer sheegay abtirsiyaa garatay abu hureeru kan ma ahane la soco kan muqdisho aqaldami kan waxa way anaa fadhi lagu <laughs> kala baxasho almuhim waxay dhaheen maxaa la yidhahdaa abu hureer dib muxaadaro ku qabteen waxay dhaheen waxaa culummadu ku ijmaaceen maxamed siyaad bare kaafir inuu ahaa dawladiisuna taaquud ahayd hogaamiyaal kooxoodka hadda joogana inay hogaamintooda koox ay sharci tahay diina tahay lagana dambeeyo diinta noocaas yaa loo sheegaya maana lai sheegaya sanacaas hada laysa bidiin sheekh haddii lai sheegi maya waxaas taarikhda run ha laga sheega ataarikh maktuuba cindana sheekh waxaadna loo sheegi maya sheekh ilahi baa cimri nasiib alxamdu lilah ilahi hana xifdiyo ayib marka almuhim wuxuu ku yidhi ragga ayaga yararka ah nucmaan ibn mashuurna wuu ka siira maxamed ninka la yidhaahdo maxamuud ibn rabic wuu ka siira raggaasoo dhan maxaa la yidhaahdaa ii sheege wadaad maxaa la yidhahda reebutland waxaa la yidhi maxamed sadrawaadi ku kacsanaaye cabdiqaadir gacmi magaciisa waan sheegahaya u dhintay cabdiqaadir nuur faarac cali adiga cabdicabdiad bar ku kacsanaaye waa adiga cabdullaahi yuusuf iyo faroola iyo maxaa la yidha cadda muusana daba ordaaya maxaa jira wuxuu yidhi kuwaan waa nala tashadaan waana soo dhoweeyaan baabuur bayna siiyaan muraayadale oo maxaa la yidha beersal oo maxaa la yidhaahdaa mukayfle maxamed saad baran waana fogeeyey wey waana cayriyey xal xaggu noo cayriyey wey waxaas maxaa marka miyaa diinta maxayda noocaas hal hada diin sheekh waxaas carada loo hayaa waxaas aniga lii sheegi maasha ayib kuwa mar baan insha allah haddii ilaha yidhaahdo waxa weeye baan aniga ayuu kala baxayna wayanbaqi faslu wayanbaqi waxa habboon weeye an yakuuna inuu ahaado inuu ahaado raggaasaan sheegaya hadde ogow saas dhacaya aad maxaa le waa roon yihiin hadda kuwa calamodayaala oo maxaa la yidhaahdaa baa yimid weeye kuwa ayaga mar baan ku heesi doonaa wayanbaqi waxa habboon an yakuuna inuu ahaado cadlan weeye cadli inuu ahaado lagama maarmaan raawiga waxaa lagama maarmaana cadli inuu ahaado wey waa inuu cadli ahaado ayb in adeerka hadduu madaxweyne yahay haddaad fogeyso waxaan leeyahay in adeerka hadduusan ahayn madaxweyne oo ninka kale aad fogeyso madaxweynaha in adeerkaa hadduu madaxweyne noqdo wixii ku jiray uu ku jiro diintii cadaalad waxay keenaysa inaad si ula dhaqanto laakiin kaasuna in adeerkay ma ahayn oo baabuur ima siin kana waa in adeerkay waa isiiyey marka kanaan ku kacaya waa xukmihiisu waa sharci kaana waa taaquud weeye waaa kamida ah shuruudda wey maa la waa u sheegayaa dhalinyarada iyo dad badano waxba ma ogo waxba ma oga marka waxaa wey in xoogaa la turtuuro dhiigjoojin la turtuuro laga maalmaa waymbai waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado cadlan raawi inuu cadli ahaado cadaaladiisa lagu kalsoon yahay waa inuu noqdo wey cadli inuu yahay wey maal waa laga maarmaan weeye wadaad waaa laga sheeg gobolada intuu halkan ka tegey gedo yuu gobolada soomaalida tegey markaas wadaad uu aad maal xoogaa duruus ka dhegdhegeysto shocajado ka dhegeystay buu tegey markaas xaggee ka tegey markaas galaan ka yimid si wixii gada ka yimada waa necba markaa garate markaas waad weligeed waad qashay hadda ma sheegaa ragga hawshaas sheegay saddex nin baan hadda hawshaas waa sheegaya hadii loo geeda mxkii waa necbabi xagga igu dur asagoo cajamigu ka dhegeysa duruusu ka dhegeysan markaasu u safray oo tagay markaasu xoogaa wuxuu siinee sheekh waxaa meel ka tumisay garan ka tumisay waa necba geeda wax geeda ka dur oo maxaa dhacay su-aasha ma fahanta meesha ma garata waxa meesha ku jira maxamed seedar ka soo jeeday bu haadii hiya sheekh waniga aqal waxaa laga yaabaa inaad tiraa muxuu muxuu ku maagay wuxuu ku maagay maxamed seedar xabsi ku tuuray waxa marka gede waxay ka soo jeedaan waa necbayo waa wadaad la socda ninka asaga kutubta akrinaya saxaynkiisa unta akrinaya mushkila sheekhu wax ma ka aamusnaa sheekh layni qariyaa anaa dhimanina sheekh uruga hau dhimanina wayambai an yakuuna cadlan way mujtaniban ka fogaanaya lilkabaa'iri kabaairta waxyaala beleda inuu ka fogaanhayo wey kabaairta inuu ka fogaado mutanazihan ee mutaxafidan inuu iska xifdinayo iska ilaali mutanazihan nin ka dheeraanayo iska ilaalinaya waa inuu noqdo can kulli ma shay kasta oo yusqadu ridahaya almuru'ati sharaf sharafta wax kasta oo ridahaya waa inuu iska ilaali muru'ada dood badan baa ka jirta maxaa la dhahaa muru'o laakiin markii lasoo koobo waxa weeye dadka adiga kula aynka ama kula nooca waxay ka xishoodaan waa inaad ka xishooto waxay isku dhowraan waa inaad isku dhowrto haddaad nin culamaa tahay culama dhaqanka waa inu dhaqanto nin odaya haddaad tahay odayaal si u dhaqan jireen waa inaad u dhaqanto waxaa weeye hee aalib cilmi haddaad dhaqanka aalib cilmi lagu yaqaanay waa in laga helo wey ayb murucadu marka waa sharafta iyo maxaa la yidhaha wanaagga inaad ilaalsato wey iyo ardiga oo minal maxaa la yidhaha mujuun ah wey ah, min almujuun miimka lagodo mujuun mujuunku waxaa weeye waa qofka maxaa layidhi laa yubaali maa yaquul wamaa yafcal qofkaan u aabayeelin wuxuu dhahayo iyo su u soconaayo iyo wuxuu samaynayo oo xadanaba kamal waxba kama xishoodo ma xishoodo majuunku marka maxaa leeya min majana baa laga keenay waa nooc waali camal buu ku dhow yahay kutub usuul fiq waxaa ku qoran u tegi doonaa fatwa maxaa leeya mufti lmaajin ninka maxaa la yidhahdaa maajinka oo waalan ee oo daa'ishka ah fadwadiisa ma la aqbalaya qaadi maajin ah oo qaaisho oo wuxuu raba iska dha wuxuu raba iska tuuraaya qaadiisa ma la aqbalaya wadaadka noocaas ma la aqbalaya waad arki doontaa ayib iyo wasukfi iyo maxaa la yidhaahdaa midka maxaa la yidhahda sukfi waxay waa riqatulcaqli wadiin riqa riqatulcaqli caqligiisu maxaa la yidhahdaa inuu daciif yahay aad u maxaa la yidhahdaa maangaab wey maangaab wey wuxuu garanaya aan la arawa maxaa la yidhahdaa masalada marka xagga loogu dhigo xagga u dhigahayo wey ah, khalad maxaa la wax u sheegaya marka wasukfi in marka majuun iyo maxaa la yidhaahdaa liidnaan iyo fudayd iyo waxaas waa inuu ka fog yahay caqli xumana waa inuu ka fog yahay caqligiisu taam yahay masaxiisu ay taam yahay marka sukfu waa riqat wey caqligiisu maxaa la yihahdaa waa inuusan maxaa la yihahdaa caqli yar inuusan ahayn walaklu soomaalida ku badan yihin kuwa inta maxaa la wabaa geel iyo ari raaci waxoolii raaci waaye dugsiga lagu tuuray kabacdina xoogaa maaa l meel xalaqaadka lagu ciriiriyey kabacdina ina alxamdulilah ina waa badan somalida la so horaanka kusoo sheegay walaklu baa ka mida weeye fi suuqi in suuqa lagu cuno suuqa in wax lagu cuno tafaasiil badan baa ku jirta hadduu wadaadku yahay sheekhu uu suuqley baya sarifku fadhiya waa shaqaystaa dukaan buu haystaa ganacsi buu haystaa suuquba joogaaba habeenkiina xadiistii maaa l muxaadarada iyo kutubtu akriyaaba saxiixaynku akriyaa maalintii suuqu fadhiyaa waa shaqaystaa wadaadka noocaas hadduu suuqa wax ku cuno maaa dukaankiisa wax ku cuno waxba la dhihi maayo ilaana waa mee shaqadiisi waa meheradiisii wey laakiin waxaa laga hadlaya in haddaad soo orda meelaha suuqa istaagto islaanta moos ka gadato oo yaanyada ka gadato aad bashuuqdo oo meela qamiiska ay kaaga dhincdo waxa laga hadlaya hadday meeshu tahay ka waran meel loogu tala suuqay ku taalaa laakiin waa makhaayad meel loogu talagalay xaanuud meel loogu talagalay wey raashinka lagu cuno oo asturan wey hadday tahay iyadana waa laga soo reebaya dhib male lakin waa laga hadlay waa wey meelaha duruqda iyo shawaaricda inuu wax la ku cuno la istaago wa laga hadlayo iyo walbowli inuu ku kaadso fii qaaricati ariiq maxaa leeyahay fii wasat ariiq haaracdu ah, waa ariiqa bartankiisa inu ku kaadla hadduusan صifadaa ku sugnayn oo waxyaalahan kale ay soo galaan lأnnahu asagu raawigid lam yakun bihadii صifa lam yu'man aamin looga noqon mahayo min an yatasahala inuu fududaysto fii riwaayati ma shay riwaayadiis inuu fududaysto laa asla wax asal u sugnaayo usan jirin صifaadka aan soo sheegno oo maxaa la yihaha cadl mutiri lilkabaari mutanazihun can maxaa la yihahdaa maaa ma yusqid اlmuru'a hadduusan ahayn waxaa laga yaabaa inuuba iska fududaysto oo yiha qaala rasuulu الlahi xadiis ba inuu loo dejiyo sidii kii mawliidka noo dejiyey soo ma garanaysaa ibnu daxi ina kalo iska fudaysto balaaye inuu ku dhaco lam yuman aamin laga raba min an yatasahal inuu fudaysto fii riwaayati ma shay inuu wariya laa asalo wax asal usan u sugnaanin walihaada sidaa daraaddeed baa radda uu celiyey oo noqday oo tuuray weeye amiiru lmuminiin muminiinta amiirkoodii caliyun karama allahu wajhahu ilahay wejhiisa ha karaameeyo wuxuu tuuray xadiisa ibnu sinaan alashjaci buu tuuray wey cali bin abi aalib inuu xadiiskaa tuuray riwaayadan hadda si uu sheegay ninki la shiraasi ma sugnaanin Ah, ma sugnaanin w abi isxaaq nin la yihahda ku jira oo mutafaqun calaa dacfiga ku jira marka ma sugnaanin riwaayada ayada shiraasi meeshu ku qoray waa soo guuriyey w sida asagu ku helay xadiiska maxamed islaan ashcib soo guuriyo wa qaala wuxuuna yidhi maxaa la bawaalun calaa caqibayhi weye waa nin cirbihiisa ku kaadsho reer markay maxaa la yihahdaa nin la dulayo waxaa la yihahdaa waa dad mid hadda baadiyaha ka yimid oo arig iyo xayntii abaartu ka soo dhamayso magaalada soo galo qamiiska xirtay weeyo waxay istaagu ku kaashaa cilmuu isaga kaashaa kaadinaysa sida geel isugu habeediyo soo makaraysid geel su isugu habeediyo isugu habeediyaa wey wuxuu garanaya ma jiro ninkii la tuuraayo la fogeynayo ayaa halka laga tuuraa marka riwaayadda ninkaa saxaabiga xadiiskiisa in la naqay ninka hadda sinaan ibnu ashjac waa nin saxaabi hadda la soco qutila maxaa la yihahdaa filxara sabran baa loo dilay ninkii la ohan jiray eh, cuqna ibnu muslim eh, salafkana u bixiyeen maxaa la yaha musrif muslim ibn cuqba bu ahaa waxay u bixiyeen musrif maxaa la yaha ibn cuqba ay u bixiyeen wey muslim waa nin xadgudbay wey madiina intuu weeraray xajaaj usoo diray ayuu muslimiin saxaabiya taabiciin ansaar muhaajiriin carruurtooda ayuu laayay wey taag ninkaasa marka dilay wey xadiiskiisaas marka wey xadiiskiisu muxuu ahaa xadiiskiisa cabdullaahi ibn mascuud baa loo keena mas'alo waxaa la yidhi cabdullahi ibn mascuud o ka waran gabar baa maxaa la yidhaahdaa nin ka dhintay wey nin baa gabar ka dhintay asagoon la aqalgelin ayuu dhintay maxaa xal ah wuxuu yihi horta meherkeedii bay leedahay wuxuu fadwooday horta meherka way leedahay ciddadiina waa laga rabaa ciddatu mutawafana waa laga rabaabu dhaxalna waa leedahay xukunkaasuu ri markaasaa saxaabiga inta istaagay wuxuu yihi ashhadu waxaan markhaati ka cahayaa bi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam saasoo kale inuu ku xukumay gabadhii la ohan jiray maxaa la yihaahdaa magaceed muxuu ahaa barwac bintu waashiq inuu saa ku xukumay markhaati kacaya markaas cabdillahi ibn mascuud korbu u booday oo xaggu u dhacay oo waa farxay oo waa maxaa la yihahdaa he lanna fatwadaadi hadday waafaqda he dhaqan nabi maxamed sheekh awliye ilahi soo maahi awliye ilahi sheekh markaasu maxaa le maalintaasaa u farcay iyo bacda alislaam waxaa weeye aad buu boodbooday waa is waafaqay hawsha ayada cabdullahi mascuudna uu fadwooday lanna muxuu fidiyay cabdullahi mascuud waa mujtahid muxuu fidiyay maqaasid shareeca isnaanta meer baa lagu xihay looma galmoonin lanna maxaa mushkilada meesha ka jirta mataqaana haddii ayada la furi laha aan loo galmoonin he cidday tirsan lahay maya maxaa ma tirsateen marka halkaasa mushkila kasoo boode wey cali bin abi aalib meesha looga tiinaya waa taa wey gabadhan waxaa wey looma galmoon marka ciddaa ma tirsan halkaasa mushkila kasoo boodaysaa laakin cabdullahi bin mascuud qawaaciduu fiiriyey hadda qisadun cali kama sugnaa inayna la socdo laakiin ibn mascuud muxuu fiiriyey qawaaciddu fiiriyey sharcadu dib u noqday masaaishuu ka baaraandee kabacdin xukun buu riday xukunkiisu wuxuu waafaqay hee ficli nebiy alay maa la yidha qowli nebiy alayh isalaatu wasalam ficlihi maa la yidha qada'i buu waafaqay aad buu marka u farxay marka xadiiskan waa xadiis saxiixa o xadiiskan waa xadiis saxiixa iyo fudwadaas cabdullahi mascuud iyo xadiis saxiix almuhim wa qaala wuxuu leeyahay bawaala calaa caqibay wey marka hadduusan maxaa la yidhaha hadda muxuu u deliisanaya mataqana shiigaas wuxuu leeyahay walbowl fi qaaricati ariiq oo kale midkaana bawaala calaa caqibihi waxa wey macnaheedu ninkaas inuusan is asturaynin oo meelaha ku kaadshaayo oo usan xishoonaynin xadiiska la aqbali maayo weeye laakiin qisadaa ma sugna xadiiskuna waa saxiix la soco almuhim ninka waa inu isilaaliyo fasl wayanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado iqatan mamuunan iqan in lagu kalsoon yahay mamuunano aamino wey aamin inuu yahay oo xadiiskiisi iyo warkiisi iyo ammaanisi wixii loo dhiibo iyo wuxuu warinayo uu yahay nin lagu kalsoon waxba qarinaynin wixii loo dhiibana lagu aaminayo wuxuu xadiisku loo dhiibo loo maxaal uu qaatanayo sidiita uga soo baxaya marka iqatan inuu kalsoon yahay inuu yahay mamuunan ee aaminan nin la aaminayo inuu yahay lagu kalsoon yahay laa yakuunu kadaaban wey annaga nooma shidna lakin in la shido laa yakuunu kadaaban waa inuusan kadaab noqon weye walaa miman duulla waa inuusan ka mid noqon yaziidu kordhi kordhinayo filxadiisi xadiiska kordhinaya ma shay ku kordhinayo ku darahaya laysa minhu aan waan ka mid ahayn xadiiskii usa wa ku warya riwaayad xadiiskii dheeraa ayuu xoogaa ku darsaday wey asaga xoojinaysa iyo dan uu leeyahay qof noocaas hadduu qadin laa la tuuraya fain curifa haddii lagu gartay bishay min daalika howlaha haddii lagu garto oo lagu ogaado inuu beenlow yahay inuu xadiiska wax ku darahayo haddii howlaha lagu ogaado lam yuqbal xadiisahu xadiiska la aqbali maayo lam yuqbal xadiisahu xadiiska laa yuqbal maxaa la aqbalaya waa beenlow maxaa la yidhi aamina maaha liannahu asagu ama liannahu amar iyo shaniya laa yu'manu aamin laga noqon maayo an yadiifa inuu maxaa la yidhi an yudiifa an yudiifa inuu u idaafeeyo ku daro oo ku biiriyo ama u tiiriyo an yudiifa inuu u tiiriyo weeye ilaa rasul lah inuu u tiiriyo ma xadiisi khabar inuu u tiiriyo lam yaqul hu nebigu oran wuxuusan oran nebigu inuu u tiiriyo oo ku darsado aamin lagama amr marka waa la tuuraya fasl wakadalika sidaasoo kale yajib waa waajibaysa an yakuuna inuu ahaado hayra mubtadicin mubtadic hayrki inuu ahaado nin maxaa la yidhaha bidca ku dhicin inuu ahaadana waa laga maarmaan mubtadcaasoo yadcu ugu yeerahaya annaasa dadku wuxuu ugu yeerahaya ila bidcati bidcu dadka ugu yeerahaya ah mubtadic haddana dadku wuxuu leeya haluma ilaya ana ahlu waljamaaca kaaya buu odhanhayaa fainahu midka noocaasna fainahu amar iyo shaniya laa yu'manu midka noocaasa aamin looga noqon maayo an yadaca inuu dejiyo oo qoro an yadaca inuu qoro yabtub ah, oo yakhtaliq inuu abuurto oo samaysto alxadiid xadiis inuu ku dejiyo calaa wafqi si waafaqsan bidcatihi bidcatii si waafaqsan bidcadiisii isaga uu rabay he oo mawliidka inuu xadiis ku dejiyo o yiha qaala rasuul lahi sal almawliidu min sunati kada inuu yihahde aami sheeo hawsha inuu kuu dejiye aamin lagama ah ay sheekaasi waa garanaya wa ama idaa lam yadcu hadduusan ugu yeerin weeye annaasa dadka hadduusan ugu yeerin ila bidca bidcadiis hadduusan dadka ugu wicin oo ugu yeerin faqad qiila waa la yiri wey hadduu dadka bidcada ugu yeeran waa la tuuraya xagga tuur wey ka hadduusan laakiin ugu yeerin ka war bidca uu ku dhacay laakiin cidna uguma yeerayo laakiin hawl masaa'il bidaca ka mida ayaa buu galay oo aamina laakiin cidna uguma yeerayo waa la aamusanya oo ama idaa lam yadcu naasa ila albidcati faqad qiila waxaa la yidhi ina riwaayatahu tuqbalu riwaayadiis waa la aqbalaya wahada wa saxiixu riwaayadiisa waa la aqbalaya waa saxiix hada saxiix laakiin shiraasi waa diidi doonaa asagu wa qaala sheekhu limaam wuxuu yidhi oo shiraasi yadee qaala sheekhu imaam shiraasi wuxuu yidhi wasaxiixu cindi aniga agteeda sida saxiixa waxaa weeye annahaa riwaayadu laa tuqbalu la aqbali maayo bidcaba mar hadduu ku dhaca buu yidhi laa yuqbal la aqbali maayo waana tuurahaya laakiin shiraasi waxaa ku dhacay mataqaanaa kutubta usuul fiqiga saanu maxaa le ku dhiraandhiriyey laakiin markii fiqiga loo tegay muhadabka raggii uu noocaala xadiistooda waa xujaystay hadii mushkila sheekh hadii mushkila ragga aati riwaayadooda laa yuqbal intaad kutub alxadiis ka soo goosata inaad meesha haddana dhigto hadii mushkila sheekhu Ah, halkaasu marka mushkila kaga dhacday marka waa adag tahay marka ragga bidcada ku dhacay bidcadooduna aan lagu tagfiirin mukhafada ay tahay bidcadood tusaalahaan maxaa ka mid a ah? cali bin abi aalib inuu ka fadli badnaa cusmaan oo laga hormariyo tusaale rag baa saa qaba xadiis baa laga wari rag baa waxay qabeen cali bin abi aalib inuu khilaafada mudnaa laakiin khilaafada cali iyo cumar iyo cusmaan iyo maxaa leeyahy abubakar waa saxiix bay dheheen laakiin waxaan leenahay cali baa ku habboonaa marka ma garateen ragga noocaas bidcadaa lagu qabtay wey ragga xadiisoo la isku hayo bidcat lirja ayaa ka mid maaa layiahdaa irja fuqaa baa ka mida ah wey rag noocaasa weeye bidcada lagu sheega lakin bidca maxaa l mufasaqa ama mukafira wax lagu gaalaysa ma wax laga hadlayo marka shiraazici wa saxiixdi waxa wy anha laa tuqbal riwaayada la aqbali maayo liana mubtadica qofka mubtadica faasiqun buu ku yidhi shiraasi waa tilaabsada maanta shiraasi wuxuu ku yidhi waa mubtadaco waana fusaaq weeye wuxuu ku qora sharci wuxuu ku qora wuxuu yidhi waa fusaaq buu yidhi hadday ka markhaati kacaan buu yidhi xabad cambaa iyo begel iyo maxaa la yidhaahdaa salar yar oo intaasaa gacanta loogu qabtaa la aqbali ma waa la tuurayaga xadiiskoodana waa la tuuraya waa khatar marka meel adag bu kala dhaxay xoogaa yaanyeygu intii habar ay maxaa la yidhahdaa xoog ku sugaysato hadday ka markhaati kacaan riwaayadooda maa l khabarkooda markhaatidooda la qaban maayo buy sidoo kale khabar mame maxaad maraysa waa la tuurayaa bu laga heli mayno marka shiraasi hawlaan lagama yeelin lanna mutadaca faasim wey oo falaa yajuusu ma banaana an yuqbala in la aqbalo khabarahu khabarkiisa in la aqbalo khabarkiisa aqbali mayno shiraasi markaa lagama yeelin ragga culummada oo bidaca noocaas oo mukhafada ku dhacay oon maxaa lay la tafsiiqin oon la tagfiirin khabarkooda waa la aqbalayo haddaan cilo kala jirin wey khabarkooda la aqbalayaa maxaa la yihahdaa saxiixeynka xadiista noocaas ragga noocaas oo bidca noocaas lagu sheegay bukhaari oo kale ilaa toddobaataniyo iyo siddeetaniyo meelahaasaa la sheegaa muslimna adiga waxu dhadhow wey adigu marka kutub alxadiid waa ku jira rag noocaasa wey laakiin raggaas sidoo kale waa hiqo waa aamin been iyo waxba laguma hayo waa rag shuruuddii oofsaday laakiin waxaa la yidhaha masaa'il bidaca ayaa maxay ku qalloocatay marka khabarka waa la aqbalaya ayb faslu maaa le ragga ayaga markaa magacyooda waba kama gaara fasl waxaa ka mid ah, wayanbai waxa haboon wey an yakuuna inaad raawi wey yanbai waxa haboon yanbai macnaheedu hade maxaa haboon miya mise waxaa waajib ah tafaasiir badan baa ku jirta yanbai mararka qaarkood maxaa la yirahdaa wamaa kaana liraxmaani wamaa yanbai liraxmaani an yatakida walada wamaa yanbai maaa le waa laga fiican yahay miya maya sheekh tafsiirka iska ilaali hooyadaa ku weydi meeshaa ku qaldami waa xaaraan maqtuucow marka yembaqi ha ku qaldami tafsiirkeeda iska ilaali yembaqi macaani badan baa ku jirta marka waa yembaqi waxaa maxaa leeyahay hadda wuxuu rabaa waxaa laazima oo waajib laga inu ku yihahdo waa waajibi waxaa haboon maaha waa waajibu laga maarmaana an yakuuna inuu ahaado raawigu hayra mudallasin mid wax tadliisiya oo wax qariyo loo hoosgeliya waa inuusan ahayn mudalas iyo hadda walaasna musطalax xadiidka waa in lagu daraaseeyo musalax xadiiska la akriyo mdls wyn mdlskuna de asaga tacriifada wuxuu ku tadliis waxaa weeye tadliiskuna haddee kutubu tadliis maxaa la yihahda kitaabka abu surcat alciraaqi kitaab mudlisiin waa yarya laba boqol saddex boqol safx waxu dhowo kitaab mudlisiin waxaa ka mida eh, maxaa la yihahda ataqdiis eh, maxaa la yihahdaa fi tacriifi ahli maxaa la yihahda ataqdiis ah, eh, ahli tadliis kada maraatib maxaa la yihahda mawsifiina bitadliis magac noocaasu leeyahay sga xafi ibn xajar xafi ibn xajar isagana waa risaalo yar kutubada noocaaso marka mudalisiinta axkaamtooda ka hadlaysa hala akriyo ha lagu ilina qowl kuwaasna maxaa la yidhaha hamiim bay kaaga filanta wtadliis wuxuu ku yidhi huwa waxaa weeye an yar weyn waa inuu wariyo raawiga caman dad waa inuu ka wariyo lam yasmac min uusan waxba ka maqal cidusan waxba ka maqal waa inuu wax ka wariyo wa yuuhima uu ku moodsiiyo annahu asagu samica inuu ka maqlay minhu ciddaa inuu wax ka maqlay waxaan hadda kuma maqale la soco cidusan waxba ka maqal buu wuxuu ku leeya can an buu ku isticmaalaya sheekh hebel buu kaaga dhigay ku wasgelinaya o ah maahane midka marka waxaa loo yaqaanaa maaa la yihaahdaa tadliisu maaa l sanad baa loo yaqaanaa tadliisu sanad ayaa loo yaqaana o ah maahane yarwi waa inuu maaa l ka wariyo can rajulin buu ka wariyo oo yucrafu lagu yaqaano binasabin aw ismin baa lagu yaqaanaa nin wax ka warinaya sheekh oo la yaqaan ism iyo magac iyo nasab baan lagu nin ree hebel waa la yaqaana iyo magaala lagu yaqaan aw yarwi can rajul buu ka warinaya yucraf ninkaasoo lagu garanaya binasarin inuu reebel yahay nasarkii qabiilkiisa waa la garanaya aw ismun ism baa loo yaqaana fayacdila markaasuu ka leexanaya qabiilkiina waa ka leexanaya magacina waa ka leexanaya qabiilkii jifadii hooseo ninka loo nismayn jiray intuu ka leexdo iyuu jifada ka sarraysa u guurahayaao soo qabaaishu meel inta laisgu haddana laga guuro meel kalo la isgu tala soo ma jirto meel bu intuu ka guurahee iyuu meel kale u guurahayaao ah. nibaan ahayn oo kale ayuu kaaga dhigaya bele ninkan sheekan wuxuu ka wariyaa culimahan la aqoono qatar oo asagu shuyuukhdiisa wax ka wariyaaye cali nin loo dhowaan kari maaba ku dhahay oy yuumi wuxuu moodsinaya anahu asagu ayru dalika rajul ayra dalika rajul raad in kordhigo annahu hayra dalika arajul almacruuf ninkaa la garanayo oo nasabkiisa qabiilkiisa iyo magaciisa la garanay nimaan ahayn buu kaaga dhigahayaa markaas aad raadinaysaa oo baaraysaa weeye markaas aad lu go-aysaa oo caddeeda ninka asaga ma aqaano weeye hawshaas markaa qatar wey marka ninkana waxaa loo yaqaanaa qaybtan dambe tadliis shuyuuk baa loo yaqaana sheekhi kuu tadliisinaya magac iyo nasab iyo wadan mid ayb kugu sheegaya meel balun kala dhacaya wa qaala kaiir waa min ahli cilmi waxay dhaheen yukrahu daalik manaa xukmu tadliis muxuu yahay ma xalaal baa mise waa xaaraan ayuu rabaa inuu hadda ka hadlo wa qaala kaiir min ahli cilmi waxay dhaheen yukrahu daalika waa karaahay dhaheen hawsha ayada hawl aan fiicnayn wey hadda raggii hore wadaadadii hore karaahada hadii la yirahdana waa taxriima la soco raggii hore hadii la yihahdo karaayukun hadii kuwina waa xaaraam weeye ayib lakin walcilm cind allah tan waxaad moodaa inay u socod u jeedo karaahadii caadiga isilaaxi caadiga oo musalaxi dambe inuu ujeedo waa laga fiican yahay howla kuwasadoo la necab yahay weeye laakiin xaaraan ma gaar saas raba moodaa in ujeedo waqaala kaiir min ahli cilmi waxay dheheen yukrahu dalika qola waxay dhehen waa xaaraam de haddii kaiirku yiri kuwa kale maxay ku dhaheen waa xaaraanee la soco maqtac lama ogolo ilaa anahu waxa w amar yeeshaanay laa yuqdaxu maxaa la yihaa laa yaqdaxu ma dhaawacayna daalika hawsha ayada ilaa anahu amar yeeshaanay laa yaqdaxu ma dhaawacayo wey daalika kaas oo tadliiska fii riwaayati riwaayati ma dhaawacayo riwaayadda waa la qaadanaya weye waa la iska fiirinaya laga baaranaya riwayada waa la qaadanaya kitaabkiisa weyne sharax waxaa ku qoran ilaa anahu laa yaqdaxu daalika fii cadaalatihi taasaana fiican cadaalati meeshu hadda riwaayadan ugu qoray cadaalati baa ku qoran lanno tadliisku ninkii tadliis ku dhaca cadaaladiisa ma dhaawacday mise ma dhaawacmin ma dhaawacmin wey ninkii ah tadliis ku dhacaa cadaaladiisu ma dhaawacmin la soco haddii irta cadaaladii ma dhaawacmin haddaa tahay riwaayadiisa waa la aqbalaya alaysa kadaalika mar haddaad cadaaladii sii ogolaatay riwaayadiisa waa la aqbalaya saasaana fiican wey ayb wahuwa qowlu maxaa le bacdi asxaabinaa asxaabtana qaybo ka mida qowlkooda weeye aan riwaayadsi aan la dhaawacan lanno maxaa dhacay kuwa kale waa diidan yihin warkeeni doona لأنه مxaa dhacay lam yusarix rawi ma cadaynin bikadibi bikadibin been ma cadaynin xoogaa maxaa layaha sarbeeb iyo mucaarado macaariid iyo waxbuu kuu mare waxaa weye ninkaan been kuma dhawaaqin mar hadduusan been ku dhawaaqin waa caadil riwaayadiisana waa la aqbalaya riwaayadiis waa la aqbalaya ayib halkaasi waa min anaas culamadu xagad man qaala yidhi yuraddu waa la naqaya xadiiثa xadiisku waa la tuuraya qola yidhi tanoo asag maxaa la yidhaha raajicin doona tanoo raajicin doona yuraddu waa la naqaya waa la tuura xadiidahu lianna maxaa yeelay liannahu nuska qaarna waa ku qoran tahay liannahu asagu fi libhaami liannahu asagu لأنa في الإبهاami moodsiinta weye لأنa في الإبهاami moodsiinta weeye uu ku moodsiiyey caman dad uu ku moodsiiyey lam yasmac uusan ka maqlin twhiimun baa ku sugan twhiimun baa ku sugan moodsiin baa ku sugan meesha hadda anaga noo qoran tahay tawhiima ay noo qoran tahay nusuka kale waxaa ku qoran qaar waxaa ku qoran tawhiimu saasaana sax oo miimka la gudow hadal cusub oo ka caayo hadal cusub tawhiim moodsiin nusuka qaarkoodna waxaa ku qoran tamwiihun baa ku qoran tam he ar maxaana idhi tam ah, tamwiihun meesha miimka waawdo miim lagu bedelo taa marka maxay tamwiih waxay noqonaysaa waxaa weeye waa qarin iyo xalladid iyo naashnaashid soo tamwiih kumaadan aqoonin kutub اfiqi in weelku hadduu kaa dalilaaco xoogaa fiday wax lagu tamwiiyo ala wa lagu maa xarxarna soo maana aqoon tii ayadayba markaa laga dhigo laakiin waxaad mooda walcilmu cind allah sidaan inay saxiix tahay xoog mudan tahay tamwiih sidaan oo hadalkii horo ah fi limhaami moodsiin caman dad uu ku moodsiiyo lam yasmac uusan ka maqal he waxaa ku sugan tamwiihun moodsiin baa ku sugan weeye ma shay ku moodsiinahayo laa asli low wax asla aan lahayn uu ku moodsiinahayo shay aan asal lahayn oo beena oo meesha ajnubi ku boodsiinaya fa huwa hadalka asaga iyo tamwiihu maxaa la yidhaahdaa tamwiih waxaa weeye kal musarix mid cadeeyey buu la mid noqonaya bilkadibi been mid cadeey la noqonayo buu la mid noqonaya been cadli ku dhawaaqay buu la mid noqonaya leanna waxaan jirin buu noo dhiibay weeye oo na moodsiiyey ayib taa halkaasu kaga kaga baxay wey oo cid uusan waxba ka maqal inuu wax ka wariyo shiraasi waa radiyey been mid raali laga yahay keyrkiis uu yahay oo faasiq yahay oo majhuul yahay oo daciif yahay oo kadaab yahay laga yaabo marka waa takriir aad ugu kadinayso ood balaayo noo hoosgelinso wadaag aad noo hoosgelinayso ah. wa fi lcuduuli leexashada can ismi laga leexdo almashhuur leeqana ilaa hayri loo leex taqriiru kadin weeye biriwaayati riwaayadu ku kadina cama dad uu ku kadinaya lacalow laga yaabo غayra mardiyin mid raali laga yahay hayrki inuu yahay wey inuu noo hoosgeliyo oo maxaa la yihah noo leexiya laga yaabo fawajaba waxaa waajib noqotay atawaquf in laga istaago can xadiisi xadiiska in laga istaago shiraas meesha ku gabagabay ma ujeedaa halkaasaa lagu gabagabaynayaa weeye halkaasaa lagu gabagabaynaya xadiiska waa laga istaagaya laakiin mudalas xadiiskiisa waxaa weeye eh, hadduu de xadiiska tadliisku uu yahay waa in la iska fiiriyo تلميiزka meeشhan cali hadda ku gabagabeey qaybtan dambe ku gabagabeeyey huwa صaxiiح التawaqفu can xadiiثi waa in laga istaaga hadduusan meel kale ku cadaynin rag asaga kaloo la طabقa aysan cadaynin o shuyuuqu yihiin xadiiska waa laga istaaga xadiiث المdlis waxa w tadliis haddii lagu yaqaano waa laga istag tawaqف waa la iska baaraya laakiin ayaga laftooda ilaa شhan طabqo ayaa loo qaybiya ko waxaa jira tadliiskooda maxaa la yihah yukhtafar la iska dhaafo qole maxaa la ku dhalow shan طabqa ayaa loo طabaqaatu maxaa la yihah waa maxa maraatib mudalisiin i mawsuufiina btadliis xafi xajar ka fiiraago han baa meelahaasa loo qaybiya aan ka socono musala hawshana hawl musalaxa wey muhiimaddu waxay tahay dersi musalaxa waa in la caqido wey muhimaddu waa intaa wey kitaabkan inta wax lagugu sheegay dersi musalaxa eh in la caqido wey muhiimaddiisa ka soconayna wayajibu waxa anuguma akrinaya la soco cidda taqaan akrinaysa wayajibu waxa waajiba weeye maxaa fasl wayajibu waxa waajibaysa an yakuuna inuu ahaa daabitan wey mid kooba haya daabitan mid kooba haya waa inuu ahaado wey xaala riwaayati riwaayadda markuu warinahayo wax warinahayo oo sheegayo oo dad u warinaya xadiiska eh, marka hore taxamul bay ahayd waa marku dad wax u warinayo an yakuuna daabidan xaala riwaayat marku wax warinayo oo dad xadiiska u sheegaya waa inuu daabid yahay koobaya imaa xifdi qalbigiisa uu ku hayo waa imaa hee kitaabatan waa hor yaalla waa u qoran yahay wuuba akrinayaawy marka waa daabid waa inuu noqdo haye muxasilan oo maxaa l taxsiilsaday oo gacanta ku dhiga muxasilan mid taxsiilsaday oo hantiyo oo gacanta ku dhiga weeye limaa yarwi wuxuu warinaayo waa nin xasilsaday oo koobay weeye imaa xifdan waa ima he kitaabatan wey fa ama idaa kaana hadduu yahay muafalan hadduu yahay wey mid muafala maxaa la yihahda allow sahla oo kitaab gaablow hadduu yahay hee lam yuqbal khabaru khabarkiisa la aqbali maayo lam yuqbal khabaru khabarkiisa la aqbali maayo muafal warniyo hawshaa ka waran maxay wallahi waa ila fiicanta xadiiska ahaa xadiis saxiix way akhbaran haa ka soco wey haa ka soco wey maxaa la yidhaha hawl lala yahay maxaa la yidhaha xadiis anagoo maktabada waxmu taalacaysan nairobi ku taalla ayaa sheekh maxamed cabdi umar ayaa wixii war xadiiskaa ka warrama xadiis ka warrama markuu yidhi wadaadka xadiiskii uu raggii meesha wax mutaalacaysan waqtiyada fili weydiiyey wadaad baa soo bodo wuxuu yidhi xadiiska waa daciif raggii marka rag qosla rag muunsooda rag maxaa la kuurkuursada ayaa la noqda waa la yaaba lannahu maxaa lala yaabaya waxaa la ogyahay xadiidkaa wuxuu yahay baa raggu garanaya wadaadkuna inuu wadaadada kalo meesha fadhiya kaalmaysto oo ogaado hawsha ogaada ayuu rabaa ayib markaas wadaadkii sheekh inti ninka ku celiy wadaadki wuxuu yihi maxaa xagee ku maxaa la yihaa daciifkiisa iyo ku ogaada nakaaradiisa markaasuu sheekh soo uma jeedid alfaadiisu inay adag tahay soo uma jeedin lirakaakati alfaadihi inuu lafshiisu adagiisa uma jeedi waa la qosa marka anuu ii dhawaa wadaadku meel inuu fadhiyay waxaan intaan su-aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi xadiis umusarci ka warran baan ku yidhi xadiis umusarci ma la garanaya xadiis umusarci ka warran baan dadkii meesha maktabada fadhiyo dhan waa la qoslo akhriska waa la daystay ilaa meesha dood baa bilaatay moogta nin wala wixiisii qalinkiisa waa iswaxaystay ookiyaalihiisi uu dhigtay nin wala doodii baa nin wala raa inuu meesha wax u socda inuu ogaado wadaadkii baan su-aal weydiiyey waxaan ku yidhi xadiis umusarci ka warran to aamusay buu yidhi xadiis umusru muxuu yahay maba garanayne xadiis ataa umusarc ma aha anigu saa waxu dhiga ataa uma dhigin xadiis umusru wuxuu yahay miyaan garanaynaabu xadiis umusarc xagee ku jira yaa jamaaca xagee ku jira ya bukhaari <laughs> garanaysaa shuruuc gooniya oo boqolaalaha lagu sharx hadda la soco boqolaal sharax oo keligiisa la sharx oo yaalla xadiis caayisha umusarc ad garanaysaa wadaadadii maalintaa meesha joogay qaar baa hadee waa matageen ma oran karee waa waxunbaa dhacay meesha lagu kala tega mudaalacadii waana waa joogsadeen waa lagu kala tegey nin walba maxaa la wakti maaa nin walba isagoo indhaha ilmo iska tirhaya ayaa meesha lagu kala tegey ma fiirsa sheekhu maxaa maxaad maxaad daciifinaysaa xadiis umusarciba haddaadan xataa magaciisa dhihi karin oodan kari karin inaad tiraahdo maba garanayna haddana xadiis arkaata alfaadi aad ku daciifiso qariib wadaadka isaga waa dhintay waa la dhimanaya waa la socda sheekh meeshaan rag igu gadaana miya aakhira u guuray war waa la socda meeshaan kala teg sheekh aakhira loo socdaaya nin walow qaatumada ilaahay subxana wa taala noo hagaajiyo aan ku dadaal tayib la kala socay almuhim marka maxaa la yidhaha faama idaa kaana biyo muqafalan hadduu yahay lam yuqbal khabaru khabarkiisa lama aqbalaayo fainahu taa macnaheed waxaa weeye inaan mararka qaarkood iyo mar walbaba qaarkood mar walba inaanu deg dega iska ilaalino weeye degdega iska ilaalino hawsha lagama maarmaan fainahu asaga ugiya raawiga laa yu'minu aamin looga noqon maayo an yarwe inuu raawi muqafilka ah dala soco muqafilka ah wey laa yu'minu aamin laga noqon maayo an yarwe inuu weriyo ma shay inuu weriyo weeye lam yasmachu uusan maqlin lam yasmachu shay uusan maqlin inuu noo weriyo kaafilkaas waxaa weeye lagama aamin lagama marka la aqbali maayo weeye wadaadka allow sahalkaa waxaan lena xadiistaada noogu kaadi fain kaana hadday ahaatay lahu asaga xaalun hadduu usugnaaday xaalada dunya asaga xaalisaan fiirinaynaa mar uu roon yahay mar uu daran yahay miyaa laftigaa daraasaynayna fain kaana lahu hadday usugnaaday xaalun baa usugnaaday fain kaana lahu xaalu aflatin hadduu usugnaaday xaal afla uu ku jiro fain kaana lahu xaalu afla xaal aflada hadduu jiro waqtiga uu afla ku jiro haye waxaala yaqda tayaqudan iyo xaaladu tayaqudyo maxaa la baraarugsan yahay xaal tayaqud xaal baraarugsan yahay xaal soo jeedo maxaa la yirahdaa he uu nii fiican yahay labada xaalu leeyahay famaa yarwiihi wuxuu warinahaya buu ku yidhi fii xaali tayaqudihi markuu soo jeedo baraarugsan wuxuu warinahayo maqbuulun waa aqbalayna markuu baraarugsanyo soo jeedo naashidka yahay oo fiican yahay wuxuu wariyo naqbal ila waa fiican waa rabnaayo haye wa in ruwiya haddii laga wariyo canhu xaggiisa haddii laga wariyo xadiidu laga wariyo weeye ee walam yuclam aan la ogaan annahu asagu rawaahu inuu wariyey fii xaali tayaqudi markuu maxaa la yidhaahdaa soo jeeday weeye markuu soo jeeday oo baraarugsanaa ee aw alaflati xaal alkhaflati markuu ku jiray lam yucmal bihi xadiiska maaa fali maayo lannahu ma kala garanayno markuu baraarugsanaa oo soo jeeday iyo muqafalkii alowsahalka markuu ahaa isaga kaana dhexyaacday hadday isaga kaana dhexyaacday hee khayr wax kuuma dhime shal togay waa isa tuuraynaa waad garanaysaa wadaadada maxaa la yihahda ikhtilaadku ku dhacay maxaa la yihahdaa shuyukhulmuqtalida kutub gooniha laga qoray maaa ikhtilaadu fi ruwaad kutub gooniha laga qoray marka wadaadku marbu xoogaa markuu xanuun baa ku dhacay shay buu noqday xadiisii mar ada riwaayaadkii ayuu xoogaa isku waxwaxeeyey mar hadday isku waxwaxeeye oon la kala garanayn waxa waa lasa tuura waa laga joogsanaya laakiin haddii la garanayo hebel xadiiskan sheekha wuxuu ka qaatay waagu dhallinyarada fiicnaa u hebelna wuxuu ka qaatay waagu isku dhex yaacay midku isku dhex yaaca waa la tuurahaya waa laga joogsanaya midku waagu fiicnaa maxay ka qaateen xadiisa riwaayadiisa waa la aqbalahaya buuc way ku maxay kutub xadiis musalaxa waa ka buuxdaa marka fa in kaana lahu xaala ghaflatin wa xaala tayaqud xaalad ghaflo uu ku jiro allow sahal iyo hilmaansan yahay iyo xaala tayaqud hadduu jiro maxaa la baraarugsan yahay famaa yarwi wuxuu warinaya fii xaala tayaqudihi markuu maxaa la baraarugsan yahay maqbuulun waa la aqbalaya wa in ruwiya haddii laga wariyo canhu isaga laga wariyo xadiisun baa laga wari walam yuclam namana ogaanin anahu ruwiya in laga wariyey rawaahu inuu ka wariyey anahu rawaahu inuu ka wariyey fii xaali tayaqudi markuu maxaa la yidhaha baraarugsanaa aw alkhaflati markuu khaflada ku jiray lam yucmal bihi lagu camal fali maya xadiiska asaga waa laga istaaga waa la baaraya wayahda bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin